bsmi اllahi الرحmn الرaxيim alxamdu لilaahi rb اlcaalamiin ثuma الصlaaةu والsلاam عlى rasuuli اllahi الأmin وعlى آlihi وصaxaabatihi أجmaciin faxadaثanii jamcu min الshuyuuخi akhiruhm shaykhuna shaykhu صالح بن cبدالله الcusaymin غfr allah lah wlahum جamiعا bsnaadi kuli minhm ilى sfyan bn cayna can diran camiq abu sama mowla cabdillahi bn cami اlcaas can cabdillahi bn cami اlcaasi radi allahu tacala canhuma qaal qaala rasuulu اllahi slى اllahu عalayhi waalihi waslem alraaximuun yarxamuhum الraxman yarxamu man fi lardi yarxamkum fi الsma wmin طrائq raxmati raxmat اlmucalimiina bاlmutacalimiina biqraءi usul mutuun khasatan usul xadiid اlmustafa wrasul mujtaba slى اllahu عalayhi wعlى alihi wصaxaabati ajmaciin lifuzu bisacaati اlcajl اlajl fahada huwa اlmajlis alxaadi wahamanuun min majalisi iqra'i wa sharxi kitaabi macaalim sunna weeye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 baabkan u baab yahay xadiidka laba kun boqol iyo kow iyo fartanaad ama saxaabada nabigeena sala allahu calayhi waali waslem ay ahaayeen si ay isu caawiyaan xadiidka laba kun boqol iyo kow iyo fartanaad can jaabi bni cabdillahi waxaalew radi allahu tacala anhuma xadaa wuxuu ka waramay can rasuul rasuulka yuu ka warramay sala allahu calayhi waali wasalem araada inuu doonay nabigeena sal slam an yaqzuwa inuu duula fa qaala kadib nabigan wuxuu yidhi sala allahu alay slam yaa macshara almuhaajiriin muhaajiriinta makaana kulankoodiiy iwal ansaari ansaari inna min ikhwaanikum walaalihiin ayuu ka mid ahaaday aqwaaman qolayaal laysa lahum ay u sugnayn maalun xoola walaa cashiratun qaraabana aanan lahayn falyaduma haduma axadukum midkiin ilayhi isaga xaggiisa alrajulayn laba nin aw ihalaaa ama saddex nin ha soo dunto oo gaadiidka uu fula ama gaadiidka uu saaran yahay ha la qeybsada weeyaan famaa liaxadina midkanaga nooma sugna ayuu yidhi jaabir min dahrin dhabar yaxmiluhu uu xambaaro dhabar ama gaadiid xambaaro midkanaga ma lihin ilaa cuqbatun kalaytan lagu kalaytama ka cuqbatin ka cuqbati yacni axadikum midkiin siduu u kalaytamo yacnii in tooka tooka loo fuulo gaadiidkii oo loo kora qofkan ayaa kori kadibna intaasoo kilomitr ay ku soconayaa labadii kale way lugeynayaan saddexda kale qof kale ayaa kadibna kori wahaakada sidaas ayaa loo kala itami weyaan qaala wuxuu yidhi fadamamtu ilaya aniga waxaan isu soo dumay xaggayga itnayn laba aw alaaa ama saddex saddex ama laba nin ayaan marka idhi ila fula oo ila kora gaadiidkayga oon ku kallaytanno qaala wuxuu yidhi maali ima iima sugnaanin ilaa cuqbatun ku kallaytan ama tookafuul ka cuqbati axadihim midkood siduu u kallaytama min jamali ritigayga yacni aniga iyo ayagii isku midaan noqonay oo ritig aniga aan lahaa iyo ayaga waa u sinaanay toban daqiiqo kale tusaalaha haddii aniga aan saarnaado waan ka dayi kadibna kii kale toban daqiiqa saarnaani kadibna uu ka dayi kii kale toban daqiiqa saarnaani wahaakada sidaasaan marka aniga iyo aniga ayaga u sinaanay weyaan abu daawuud ayaa soo wariyay xadiidkaas waana xadiid saxiixa baabu ducaai duca la duceey ayuu baabkan u baab yahay qabla liqaa'i cadowg intaan lala kulmin hore in allah subxana wa tacala la baryay baabkan u baabiyey xadiidka laba kun boqol iyo labaiyo afartanaad can anas bin malik waxaa laga wariyey radia allahu taala an arda qala wuxu anas kaana rasuul rasulka wuxu ay sal slem idaa qazaa hadduu duula qaala wuxuu dhihi jiray allaahumma allahyow antiga anta adiga ayaa cadudii gargaarahayga ah wa nasiirii gargaarahayga adiga ayaa ah cududayda adiga weeyaan adiga ayaana gargaarye ah bika adiga ayaana xuulu xiilad ku yeelanayaa wa bika adiga ayaan asuulu ayaan ku guulaysanayaa ansawlo iyo guul ku gaari weeyaan wa bika adiga ayaan uqaatilu magacaada iyo awoodada ayaan ku dagaalamayaa abu daawuud ayaa soo wariyay xadiidkaas tirmidi waana xadiid saxiix weeyaan xadiidka laba kun iyo boqol iyo saddex iyo afartanaad can suhayb bn ruumi waxaa laga wariyey radia allahu tacala an ardaa ana rasuula rasulka sal l slm kaana waxay nabigeena yadcuu mid alla tuga ayaama xunaynin maalinta xunayn duulaankii ee gaaladii lala galay alla ayuu tuugayey oo wuxuu lahaa allaahuma allahyow bika adiga ayaan uxaawilu xeelad ku yeelanaya wa bika adiga ayaan usaawilu ku guulaysanaya wa bika adiga ayaan uqaatilu ku dagaalamaya awood dagaal iyo awood guuleed iyo awood maxua xeeladeedba adi xaggaada unbay ka ahaatay weyaan daarimi ayaa soo saar waa xadiis saxiixa baabun maa yajidu wuxuu la kulmi ashahiidu qofka shahiida min alalami xanuunka markii nafta ay ka dhacayso xanuunka la kulma intuu la egyahay yaraanta uu qabo ayuu baabkan u baab yahay xadiidka laba kun boqol iyo afar iyo afartanaad can abi hurayrata waxaa la wariyey radia allahu taala qal wuxuu abi hurayra qaala rasul ll wuxu yih sal slem maa yajidu shahiidu qofka shahiidka wuxuu la kulma min masi lqatli nafkabaxa iyo geerida mxuu aha taabashadeeda ilaa kamaa yajidu maa yajidu ma heladha marka oo naafiye ka dhig maa yajidu shahiidu qofka shahiidka ah lama kulma ama ma dareema min masi lqatli dilitaanka taabashadiisa ilaa kamaa yajidu siduu u helo ama u dareema axadukum midkiin min masi alqarsati qandhuufada ama qaranjuufada taabashadeeda siduu u dareema qofkunbuu u dareemaa qofka hadii qaranjuufta saad dhab loo ama la qandhuufta qofka isaga ah xanuunku dareema wax weyn ma wax eero kooban sidaasoo kale ayaa nafta ugu baxaysa ayuu nabigeen leh sala allahu calayh wali waslem tirmidi nasaa-i ibni maaja iyo daarimi waa xadiis fi raayaati calamada iyo walalwiyati calamada washicaari iyo calaamooyinka la samaysto liwaaga iyo raayada waa wax isku dhow oon kala fogeyn ma raayada weynoo liwaaga ayaa yar mise liwaaga ayaa weynoo mxuu mise mxuu ahaa mise cagsiyo liwaaga ayaa weynoo raayada ayaa yar waa calamaan un calamaan weyaan calanka marka mxuu ahaa ciidanka amaba dadka ay yeeshaan oy samaystaan markii jihaadka lagu jiro ayuu yahay xadiidka laba kun boqol شhan iyo afartanaad can bara bni caazim waxaa la wariyey radia allahu taala u ardaa annahu bara su-ila waxaa la weydiiyey can raayati rasuuli illaahi sala allahu calayhi waali waslem nabiga calankiisa ayaa la weydiiyey maa kaanat waxay ahayd fa qaala wuxuu yidhi kaanat waxay ahayd sawdaa'a mid madow murabacatan afargeysa min namiratin go' ka samaysan saasay ahayd weeyaan calanka nabigeena saas ayuu ahaa sala allahu calayhi waaalihi wasalem xadiidka laba kun boqol iyo lix iyo can jaabirin waxaa laga wariyey yarfacuhu isagoo u salo marini ila اnabiy sal اllah alay slem min siiqaati alxadiid almarfuuc weyaan siyaqi alxadiid almarfuuc anahu nabigeena sala allahu alayh waali waslem kaana waxaa u sugnaaday liwaauhu anahu nabigeena kaana wuxuu ahaaday liwaauhu calankiisa yowma dakhala makata maalinta maka u galay abyado mid cad ayuu ahaa weyaan marka calanka ama cad mid cad ha noqda ama mid madow ha noqda shicaarkaas ayaa nabigeena nasaa-i ibni maaja waana xadiis saxiix weeyaan waxaa laga yaabaa dadka qolyahan hadda jihaadka sheegta oo ummadda muslimiinta eber ka siiyey calamaan madmadow inay qaataana laga yaaba oo kadibna calankii madoobey la naclado oo la yidhahdo waxaa weeyaan ummadday ku halligeen wamaa ilaa daalik waxyaabaha lahaa laga yaabaa macnaheeda marka haddii jihaadka ay qolo foolxumeeyaan ma jihaadkii alla tuuri waa maya haddii calanka nabigeena sala allahu wasallam qolo ay foolxumeeyaan ma calanka nabigeena la tuuri waa maya saas weyaan haddii salaada qolyo ay ku ciyaaraan ma salaadii alla tuuri waa maya haddii qof dhakhtar uu gafo ood muxuu ah ummaddii halligo ma dhakhaatiirtoo dhanaa la wada hurgufi waa maya sidaa marka in loo ogaado weeyaan oo qofka khada ah gafka sameeyey oo ka been sheegay diintii allah subxaana wa tacaala diinta allah dartii loogama tagaayo sidaa marka in loo ogaado waa aada muhiim ah lidaalika waxaa laga yaabaa qofka markuu arko qof wadaad ah, ama qof muxuu ah ay ka muuqato inuu yidhahdo ma kuwaana kuwii islaamka layn ay soomaha inkaarta qabay inuu dhaha laga yaaba oo halkaas aad kala booda soo sidaa maaha marka taayada sax maaha qofkaas mujrimka ah oo muslimiinta halligay oo dhibaatada keensaday oo diinta maga xumeeyey oo ummaddii u diiday inay tukadaanba qofka asaga diinta ilaahay muxuu ahaa mana maalo waana diinta mid suura xumeeyey laba dembina wuu qaadanaya oo dembiga uu samaynaa iyo ummaddii diinta uu ku dira labadaba uu qaadanaya shaki ma lahan waxaan garanayaa waddankan hadda aan joogna aad bay usoo islaami jireen dadkan si aan weliba xad lahayn sheekh muusa nin la yidhaahdo caleyh eh, raxmatullah oo qolyahan jalwada ahaa ayaa wuxuu imaan jiray gobolkan galbeedka kenya uganda xuduudkeeda laga soo bilaabay ilaa qolyahan jalwada kisuum laga imaado ayaga ayuuna sheekh haruun ayaa la dhihi jiray caleyh raxmatullah ninka asaga ahaa eh, markuu magaalo imaado hal kenyaanka lalamaray ummaddan muslimiinta aan ahayn waxay yidhahdeen maya islaamnimada maxaad ka aaminsan tahay waxay le waxaan ka aaminsana wax dadka dila oo umadda baabi'ini oo dhiigun daadini oo waxkharibi saasay muxuu ahaa intooda badan saasay soo sheegeen weliba khaasatan dayarto dhallinyarada jaamacadaha dhigto ayaa lalalah maray youtubekaasaan fiirsaday waan la yaabay xaqiiqatan marka in qofka uu sabab ugu noqdo in diinta ilaahay laga cararo subxaana watacaala ficil xumadiisa iyo qaabdarrida uu samayna waxaa weeyaan wax lala yaabowa tusaale ahaan haddii xitaa aan dhihi lahayn maanta waxay laynayaan dad xarbiyiina waxbay ahaan lahayd laakiin walaalahood muslimiinta ahaa oo masaajida ku jira ay halligayaan ay marka waa imtixaan marka shicaarka isaga ayaga ayaa ku ciyaaray darteed iyo amaba magacii jihaadka kuwaas ayaa masuuro xumay darteed loogama tegay loogumana cararay sida haddii qof salaad uu ku ciyaaro aanan salaada looga tegaynin kanaa ku ciyaar dartayd oo haddii dhakhtar aad muxuu ahaa ummad halligo ood wax kharibo dhakhaatiirta dhan looga hijroonayni sidaa weeyaan marka xaqa daa'iman xaq ayuu ahaanayaa walow dad muxuu aha suura xumeeyane eh baailkana baail ayuu weligiis ahaanayaa walow dad muxuu aha qurxiyeeno oo tasiyin ha ku sameeyeeno waayahay xadiidka laba kun boqol iyo toddobai afartanaad can salamata milaka oo waxaa laga wariyey radia allahu taala arda qal wuxu yhi salama hazawnaa maca abi bakrin abi bakr ayaan la duulnay radia allahu tacala arda zamana nabiy nabiga zamankiisaan la duulnay sal alla slem fa kaana wuxuu ahday shicaaruna afgaradka nagaan isku afgaranayni amit amit qofka cadowga ee ah qofka kale waxaan su afgaran jirnay amit haddii aad tirahdo inuu asna amit yirahdo hadduu dhihi waayo waa in muxuu ahaa eh, seefta laga asla markaas abu daawuud ibn maaja waa xadiid xasana xadiidka laba kun boqol iyo siddeed iyo afartanaad can muhalab ibn sufrata waxaa laga wariyey raximahullah qaal wuxu yidhi ahbaranii waxaa ii warramay man qof ay ii warramay samica maqlay annabiya nabigeena sal slam yaquul isagoole man samica anabiya markuu leeyahay marka waxaa weeyaan waa saxaabi waa jahaalat saxaabiyi laa tadur waa tii hore nabigeena sal slm idaa buyitum haddii lidin miro in miya qoran haa in buyitum haddii lidin miro oo waxaa weeyaan eh, habeennimo ay noqoto in eh, duulaal lidinku soo qaado ama aad gashaanba falyakun haada shicaarukum calaamadiinna xaamiim laa yunsaruun saasa ahaada weyaan xaamiim laa yunsaruun qof kalena waa inuu yidhahdo sidaa weyaan abu daawuud tirmidi waana xadiis saxiixa baabun tandiimi almacaskar ciidanka in la nidaamiyo iyo wa fadl alxiraasati iyo waardiyaha oo muxuu ciidanka la waardiyey fadligule ayuu baabkan u baab yahay xadiidka laba kun boqol iyo sagaal iyo afartanaad can abi thaclabata alkhushani waxaa laga wariyey radia allahu taala an qala wuxu abi thaclaba kaana annaasu dadku waxay ahaayeen idaa nazaluu haddii ay degaan manzilan meel ay degaan iyagoo duulahan u socdaaba ka soo noqday oo ruwaadda xadiidka ka mid ahaa wuxuu leeyahay kaana naas dadku waxay ahayeen idaa nazla rasul rasulka al markuu dega manzilan boos tafaraquu waxay ku kala tegi jireen oy ku kala firaari jireen fi shicaabi waadiyaalka fi shicaabi dhawaatayaalka waa meelaha dhabooyinka labada buurood udhexeeya meelahaas ay ku kala tegi jireen iwal oodiyati waadiyaalka nin walba faraq iyo waadi iyo halkaas dooxa iyo waxbuu muxuu ahaa qof eh, lagu kala tegi jira wal meel muxuu aha iska har u doonan jiray faqala rasul wuxu yiri sal slm ina tafaruqakum kala tegiina haadihi fii hadihi shicaab dhawaatayaalkan iyo meelaha dooxooyinka ah aad ku kala tegaysaan walwadiyati waadiyaalka inamaa in kale maahan daalikum kiinaas min ashayaan shayaan aggiisu ka ahaaday kala tegiinaas shayaan xaggiis ayuu ka ahaaday ayuu nabig sal l slm falam yazal kama zuulin bacda dalika falam yanzil ma degin bacda dalika markaa kadib manzilan bos muusan degin ilaa hadduu nabigeena degay sal slm indama way dumi jireen bacdu markood ilaa bacdi mar kale usoo jireen waa soo uruuri jireen xataa yuqaala ilaa laga dhaha low busita alayhim thawbun hal mar haddii lagu fidiyo oo dusha laga saara lacamahum wacamima laha muu gaari laha ilaa laga dhaha weyaan marka aad bay iskusoo dumi jireen saxaabada nabigeena sala allahu alay slm arrinta waa arrin eh, yani tusinaysa quwad iyo isku xirnaan iyo ismaqal iyo tusinaysa weyaan abu daawuud waana xadiis إن allaha yuxibu aladiina yuqaatiluuna fii sabiilihi صفا kaanahum bunyaanu marsuus xadiidka laba kun boqol iyo kontonaad can bni cabaas waxa lgu radi allahu ta بن qal abdulahi bn cabaas samictu rasul lah sal slm yquul isagoo ayaan maqlay caynaani laba indhood laa tamasuhumaa ma taabata annaaru naar caynun il oo bakat oysay min khashyat ilah alla baqitaankiis darteed u oysay oo ilil ay ka imaaday taxrus ayadoo waardiyanayso fii sabiili jidka alle fii sabiililah jidka alle wax ku waardiyaynayso ama waardiye hayso bariday labadaba waxaa wey naar ma taabatay u nabigan cadayna sal slm tirmidi waana xadiis saxiixa xadiidka laba kun boqol iyo ko iyo kontonaad can ibni cumar waxaa lagu cbdullahi bni cumar ibn lkhataab radi allahu tacala canhuma ana nabiya nabigeena sal slm qala wuxu yhi nabigeena alaa unabi'ukum idin sheega bilaylatin habeen oo afdala ka fadli badan min leylati اlqadri leylat اlqadr ka waardiyeeyey fii ardi khawfin arla labaqa lacalahu waxaa dhici karta anlaa yarjica inuusan usoo laabin ilaa ahlihi reerkiisa weyaan xaakim iyo bayhaqi imaam dahab wuxuu le ala sharط si xadiis in la hubiy ayuu xadiidka u baahan yahay baabun maxaa yeelay nabige rabbigan wa tacala wuxuu leeyahay leylaة اlqadri khayru min alf shahr baabun fi rusuli adeega ama rususha iyo sufarada safiiriinta wixii ku soo arooray baabkan u baab yahay xadiidka wuxuu caddayn doonaa dadka eh, adeega ah amaba safiirka eh, dowladaha ay isu soo dirsadaan walow dowlad xarbiba ha noqotee inaan la dilayn oo in la dila ayna banaaneen ayaa nabigeena caddayn doona sala allahu alay waslem xadiidka laba kun boqol iyo laba iyo kontonaad can salamata ibni nucaym waxalaw ibn mascuudin alashiciy raximah llah an abihi abihi nucaym ibnu mascuudin ashci wuxuu ka wariyey nacim ibn mascuud ashjaci ninkan saxaabigan waa ninkii gaaladii eh, ghaswat alaxzaab ninkii takhdiilka iyo yacnii hoogga iyo garabka baxa ku sameeyey oo inta filan u jilay kadibna meel cillo uga dhaqaaqay ninkaas ayuu ahaa radi taala arda oo nabigeena alai sl slam wax badan la qabtay nucaym ibnu mascuud alashjaci qaala wuxuu yihi samictu rasulah baan ka maqlay sal slam yqul isagoo lahumaa labadi oo musaylama alkadaab uu soo adeejiyey oo safiiriinta u ahaa nabigeena l sl slm damiirkaas wuxuu noqonaya musaylamat alkadaab ninkii beenaalaha ahaa oo nabinimada sheegtay oo dhanka najdi ka soo baxay nabigeena sal sl laba ninoo adeegaa usoo diray ama safiiro ah labadii noo iyaga marka nabigeena wuxuu ku yidhi damiirkaasniminkaas u noqonaya yaquul isagoo lahumaa labadii safiir xiina goortii qara'a kitaaba musaylamata musaylamata alkadaab buugga uu soo dhiibay waraqda uu soo qoray markuu nabigeena akhriyey ama loo akhriyey nabigeen wuxuu dhahay maa taqulaani musaylima waxaa ku taala kitaabkiisii iyo waraaqdu soo qoray in asna uu nebi uu rumeeyo <laughs> nebi maxamed in uu muxuuaha rumeeyey musaylimo ayaa ku taalay sala allahu calayhi waaalihi wasalam nabigeenna maa taquulaani maxaad leedihin antuma adinka maxaad leedihiin qaala waxay yidhahdeen naquulu waxaan leenahay kamaa qaala siduu yidhi asaga yidhi umaan aaminsannahay oo musaylimiin annago isku meel baan taagannahay qaala wuxuu yidhi amaa wallaahi allaan ku dhaartay lowlaa ana arusula dadka safiiriinta iyo dadka adeega hadii aynan ahayn laa tuqtalu midaan la dilin on la dilin ladarabtu acnaaqakuma labadiina qoor ayaan mxuu ahaa garaaci lahaa oo seef ku dhufan lahaa oo xaggan qoortiina ku tuuri lahaa oo madaxiina xaggan ku ridi laha ayuu nabi yiri sal slm halkaa waxaa laga qaadana marka dadka adeega oo rususha inaan la dilin oo ayna banaaneen weeyaan abu daawuud ayaa soo saaray xadiidka waa xadiid saxiixa baabun fi lkhuyalaa'i in la xaragooda xaraga kibir in lala imaado filxarbi marka duulaanka lagu jiro oo muxuu ahaa jihaadka lagu jira in la xaraga kibrooda inay banaantahay tahay ayaa halkan eh, baabkan u baabiya weyaan khoyalaha iyo xaraga kibirka waa xaaraan lama ogola waana waxyaabaha qofka uu naarta alla ku mud subxaana wa tacaala laakiin xaaladda xarbiga lagu jira in waxaa weyaan gaaladii aad ku xaraga kibirto waxba dhibaata ma lahan xadiidka laba kun boqol iyo saddex iyo kontonaad can jaabir bni catiikin waxaa laga wariyey jaabir bni catiik ibnu catiik saxaabi la yuu la dhashay can jaabir ibni catiikin waxaa laga wariyey ibnu qaysin asulamiy alansaari ibnu qays asulami alansaari waa saxaabi wuxuuna geeriyooday kow iyo lixdanka jirada nabigeena sala allahu alayh wali wslam waxda sitiin hijiriya ayuu geeriyooday jaabir ibnu catiik waxaa laga wariyey radi allahu ta arda ana nabiy allahi nabig al sal slm kaana waxaa nabigeena yaquulu mid yidhaahdo min alhayrati masayrka iyo hinaasada ayuu ka mid ahaaday maa yuxibu allaahu alla weyne wuxuu miduu jecel yahay hinaasada iyo masayrka qayb alla uu jecel yahay ayaa jirta weeyaan wa minhaa ayuu ka mid ahaade maa yubqidu allaahu alla weyne wuxuu necab yahay fa ama alatii yuxibuha allah miduu alla jecel yahay miya falhayratu waa kiilada qofka inuu masayro fi riibati waxa laga shakiya meesha markaa yeelaan qofka inuu masayro oo hinaaso masayr ku dhaca haddii shay laga masayro meesha uu ka muuqdo weyaan kow oo wax laga shakiya meesha ay yeelaan wa hay wa ama alhayratu masayrka alatii taas yubqiduha allah alweyna uu necab yahay falhayratu waa masayr min hayri riibatin shaki iyadoo meesha oolin qofka inuu masayr isgeliyo taas ayada ayuu alla necabya subxaanah wa tacaala telefoonkaaga bal itus aan fiiriyo maanta yaad wada hadasheen intaad kasoo yani baabkaas raggii dumar waxay noqdaanba baabkan telefoonka waad aragteed imtixaanka badka haysta wa ina min alkhuyalaai khuyalaha iyo qofka inuu xaraga kibro amaba uu yara xaragoodo ina min alkhuyalaai inuu muxuu aha xaragoodo maa yubqi xaraga oo yani uu la yaro jira yani kibir ahaan u dhow ama farxad ziyaado ah maa yubqid اllahu alla weyne miduu mxuu ahaa uu alla necab yahay wa minha ayuu ka mid ahaaday khuyalaha maa yuxib اllahu alla weyne miduu jecel yahay faama alkhuyalaau xariga kibirka allatii xariga kibirka tan loo fahmi kara kor ahaan allatii taasoo yuxibu اllahu alla weyne uu jecel yahay fakhtiyaalu rajuli ninka waxaa weeyaan xariga kibirkiisa nafsahu naftiisa uu xariga kibirsiiyo cinda alqitaali markuu gaalada la dagaalama oo inaad ka sarreeya muujiyo taas ayada weeyaan wakhtiyaaluhu iyo qofka inuu xaragoodo ama uu muxuu aha samaaxatu nafsi muujiyo inda asadaqati markuu wax sadaqaysana maxay ta macnaheeda markuu qofka yacnii wax bixina qof bakhiil ahoo wax ku dhegan oo inuusan u muuqanin oo samaaxatu nafsi waxaan qiimala lahayn waxaan ahaan uu bixiyo waxaan uu dhiiba wax macalin inay oo miskiinku uu tusiyo wuxuu hadduu hataa malaayiin siiyo wax macalina inuusan inuu tusiyo inuu tusiyo waxaa weya huwa icطaaءu biطiibi nafsi waاnbisaaطin laa takahura fiihi walaa yubaali bima acطaa sidaa weeyaan yacni kibir ma ahan laakiin waxaan aad bixina oo yar ama badanba ayay waxaan macalin lahayn ka soo qaadaya inuu macalin lahayn oo kale ayaad qofka u siinaya waxaana dhiiba wax ay ahayn oo qofkan u mudnaa in wax weyn oo macno lah oo qiimo lah in la siiyo sidaas weeyaan ee inuu qofka kukibra ma ahan inuu qofka kukibra ma ahan ta ayada yaan loo fahmin ama latii ti oo yubqid llahu alweyne uu necab yahay fakhtiyaaluhu waa qofka inuu xaro kibroodo fi lbaqyi qooqa qaala muusa wuxuu yidhi muusa ibnu ismaaciil oo ruwaaddi ka mid ah xadiidka ayaa wuxuu leeyahy i walfakri fi lbaqyi qooqa iyo walfakri iyo faanfaanka inuu qofka muxuu ahaa isku kibirsiiyo taa ayaa alla necabiy subxaanahu wa tacaala abu daawuud nasaa-i daarimi waana xadiid xasana baabu liqaamati nagi lagu nagaado oo la dego fii bilaadi lkufaari gaalada dalkooda in lagu nagaado in waxaa weyaan ay banaanta inay banaaneen iyo inay xunta inay xumayn ayuu baabkan u baab yahay laba kun boqol iyo afari kontonaad dhagaaka hore loo wada marka can jariir bn cbdillahi albajali waxaa la wariyey radi allahu ta an arda qala rasul rasulk wuxu yhi sal ana aniga bariun beri ayaan ka ahay bannaanka ayaan ka joogaa oo muxuu ahaa shuqul kumalihi min kulli muslimin qof kastoo muslima oo yuqiimu ku nagaada bayna adhuri mushrikiina mushrikiinta dhabarkooda ku nagaado aniga beri ayaan ka weyaan qaal waxay ya rasu rasuulka allow lima maxaa qaal wuxuu yidhi laa taraa naaraahuma laa tara laa taraa ayayn is arkin naaraahumaa labadoo dab iyo labadoo iftiin ya is arkin ayuu nabiga amar ku bixiyey sala allahu alayh wali wasalam abu daawuud iyo tirmid a xadiid soo saaray <laughs> yurub ayaa la jiraa iyo ayaa la jiraa annaga xataa marka aqlabiyadda la yidhaahdo oo hadda waddankan ku nool nahay aqlabiyadda naca muslimiinta gobollo badan ay degan yihiin oo ayaga ay leeyihiin oo cid hadda mahad ay ugu hayaan iyo abaal ugu hayan jirin nodstanoo kale iyo abaal looga hayaa cid abaal looga haya lama arka mambaase iyo abaal looga hayaa cid abaal looga haya lama waa dal ayaga ay leeyihiin muslimiinta oy degan yihiin oy ku dhasheen oo yoolkaad ku dhasheen oy muxuu ahaa leeyihiin weeyaan laakiin aqlabiyadii dalkii waxaa weyaan madaxday noqotaya dad muslimiin maaha soo sidaa ma marka say noqonaysaa arinta ayada arinta ayada ah culimada aad bay uga hadleen alxaafid ibnu xajar ayaa hadalkiisa aan insha allahu tacala soo qaadanaynaa kaas ayaan anaga ku dhaqmayna insha allahu tacaala xaafid ibnu xajar wuxuu hada maxmuulu calaa man lam yaman calaa diinihi fii fatx ilbaari weyaan arrinka isaga xadiidkan waxaa lagu ambaarayaa xadiidkan waxaa lagu xambaaraya qofka aan diintiisa in laga fidnay aamin aan ka ahayn diintiisa in laga fidnay qofaan qofkaan aamin ka ahayn qofka isaga ah ayuu nabigeena ka beri noqona sala allahu calayhi waali wasalam laakiin qofka aaminka ka ah qofka aaminka ka ah in diintiisa laga fidnayo oonan ka baqaynin oo asbaabta fidnada meesha ay oolin waciidkaad sooma galay ayuu leeyahay calayhi raxmat ullah baabun tadaaci lumam ummadaha inay isu soo habarwacan doonaan cala almuslimiina muslimiinta ayuu baabkan u baab yahay muslimiinta in la dhihi doono haye kaaliya halaga halagu quracdo ama halagu qaday ama halagu casheeyo in la dhihi doono ayaa xadiidkan ayuu baabkan ku saabsan yahay waxayna ka mid tahay min aclaami اnubuwa nabinimada nabinimada nabigeena sal ا l slm calaamooyinkeeda iyo mxuuah waxyaabaa la siiyey mucjizaadka la siiyey ayay ka mid tahay weeyaan oo in eyb wax dhaci doono inuu nabigana sii caday sal allahu aleh waslm arrinteedna way dhacday wayna taagan xadiidka laba kun boqol iyo shan iyo kontonaad can thawbaana waxaa laga wariyey mawlaa rasuli lah sal sl qal wuxu yidhi thawbaan qaala rasul wuxu yih sal slm yuushiku waxaa dhow alumamu ummadaha an tadaaca inay isu habarwacato calaykum dushiinna kamaa tadaaca lakalatu dadka cunada cunaayeen siay iskugu habarwacdaan iskugu yeertaan ilaa qascatiha xeradeeda iyo saxanka ay wax ku cunayaan warkaalihay halaqday war soo fariista sidii loo dhaho say u dhahaan faqaala qaa'ilun baa wuxuu yidhi wa min qilati naxnu yowmaidin nabi allow maalinta iyada ah waxano isgu kan habarwacani oo noolo muxuu ah haligi amaba waxaa weya noolo baabi'ini ma yari aan qabno iyo tabardari aan qabno oo xagga cadadka ah iyo tirada xaggeed miya qaala wuxuu yidhi bal iska badaa inaad antum adinka yowma idin maalinta kaiirun aad baad u badan tihiin walaakinakum adinka uthaaun xor iyo xumba ayaa tihiin ka kuhaai sayli daadka xoorka ama xumbada dush ka saaran iyo qashinka u wada oo kale la soo tihiin weyaan walaa yanzicana allahu alla weyne wuxuu ka siibaa min suduuri caduwikum cadowgiina xabadkiisa waxaad alla ka siibaa almahaabata haybadi minkum adinka lidinka hebaysto oo sideedaba muxuu ahaa yacni dheg jaraq lidinma siinay macnaba ma lidiin kow walaa yaqdifana allahu alla weyne wuxuu ku ridaa fii quluubikum quluubtiina alwahana daciifnimo ayuu ku ridaa weyaan fa qaala qaailun ba wuxuu ya rasu rasuulka allow wamal wahanu wamal wahnu wahanka muxuu yahay wala yaqdifana allah allaweyn wuxuu ku ridaa fii quluubi cadufii quluubikum quluubtiinna alwahna dacfi ayuu ku ridaa iyo tabardaro qaala wuxuu yidhi qaailun ba wuxuu ya rasul lahi wama alwahnu wahniga muxuu ahaaday muxuu yahay qaala wuxuu yidhi xub dunya addunya jacayl iyo wa ayaa qalbiga lagu ridaa qofka marba haddii adduun marba isku dhejiyo mowdna uu muxuu ahaa yacni aad u naca waxaa weeyaan markaas wahankii waa taagan yahay abu daawud ayaa soo sar xadii weeyaan laakiin sideedaba mowdka qul ina almowta aladii tafiruuna minhu fa inahu mulaaqiikum uma turaduuna ila caalimi alhayb washahaada marka mowdka sideedaba waa la nacya ya mowdka la nacya shaki ma laha laakiin qofka inuu adduunkan isku dhajiyo oo adduunkan aad janno ka dhigto ood adduunkan muxuu aha badiil kale inuusan jirin uu aamino kadibna waxa weeyaan mowdka wuxuu gubaqaaba yacni adduunkan ladadiisa iyo macaankiisa iyo baabkaas aad la weynaado aakhira ay la yaraato taas way tan mashkiladda ah, waana tan maanta taagan ood arkaysaano qofka xaaraantiiu cunaya qofkii waxaa weye dadkii dulminaya dadkii waxaa weye macaasi qofkii macaasidu la imaanaya qofkii dhibaato dhan qofka indhihiisi iyo dhagihiis iyo carabkiisi iyo gacantiisi iyo mxuu afkiisi iyo farjigiisi ayaa furan qofka isaga marka waxaa weeyaan waa qof aanan hortiisa aakhira oolin ugu yaraan aakhira hortiisa ma taalo aqala shay iimaankiisa waa tabarbeelay nuurkii aad ku arki lahaa ciqaabtii alle iyo jannada alle iyo xisaabtii iyo cadaabalqabrigii iyo naciimulqabrigii iyo xaaladihii taallay iyo su-aashii faman yacmal midqaala daratin khayran yara waman yacmal midqaala daratin sharan yara yani taas ayaa ka maqan muraayadda ayada uma saarno wax kaloo ayaa u saaran shahwadii iyo ibliiskii iyo naftii amaara bisuu ahayd iyo waxyaabahaasa saamaxo ka tambadiyey marka qofka isaga khatar iyo halis ayuu ku jira markaasa waxaa imaana xubu addunya wa karaahiyat almowt oo dhab ahaa imaanaysa weyaan yahay baabu ljihaad jihaadka maadin weligii wuu jiraya jihaad ilaa qiyaamada ay ka dhacday ama qof allah allah la yidhah laga waayo ilaa nabi ciise wakhtigiisa calayhi wala nebi salatu asalaam nabi ciise ayaa jihaadi doona oo waxaa weeyaan dajaal iyo intii raacsanad la jihaadi doono marka ilaa qiyaami saaca waxaa weye ama qurbi qiyaami saaca jihaadka wuu jiri doonaa weeyaan xadiidka laba kun boqol iyo lix iyo kontonaad can salamata ibni nufayl ah asukuni xadrami wayaane saxaabigaas qaala wuxuu yihi radi allahu taala arda kuntu waxaana jaalisan mid fadhiyo cinda rasuulilah nabiga agtiisa ayaan fadhiyey faqaala rajulun ba wuxuu ya rasu rasuulka allow adaalla annaasu alkhayla adaalla waxay dayaceen oy dullaysteen annaasu dadka alkhayla fardihi wadacu sila hubkiin waa iska dhigeen dadki hubkiin waa la iska dhigay oo askarnimada waa iska dhaafay iyo askariyeyntii Eh, fardihii lagu duulayna waa la dulay oo dambe lagama lama xanaaneeyo weyaan wa qaaluu waxay dhaheen laa jihaada jihaad ma jiro faqad wadacat way dhigtay alxarbu dagaalkii awsaaraha culayskeedii oo waxaa weeyaan dagaalkii wuu dhammaadayoo amni iyo barwaaqa loo baxay oo fardihii xagga laiska dhigay dambe lagama gelin in la xanaaneeya la hagaajiyo waxa weeye la tababaro la orodsiiyo eh, cunno fiican la siiyo laiska daa hubkiina waa la dhigay faaqbala rasuula rasuulka ayaa waxaa weeyaan usoo jeediyey biwajhi wejigiisa dhankii laga warka laga sheegayey ama ninka hadla ayuu usoo jeestay wa qaala wuxuu yidhi kadabuu been bay sheegeen alaana hadda ayaa jaa yimid alqitaalu dagaalku yimid walaa yazaalu kama zuula min ummatii ummadayda ummatun ummad yuqaatiluuna dagaalamaan cala alxaqi xaqu dagaalamaan yuqaatiluuna bas nabigeena kuma joojina calayhi slat slam wuxuu ku daray cala alxaqi yani in dagaalamaysa waa badanta mid qabyaalad u dagaalamo mid urur u dagaalamo mid waxaa weeyaan naftiisa u dagaalama mid xoolaa u dagaalama mid duqyaan iyo qooq u dagaalama mid waxaa weeyaan jihaad sheegta laakiin ka been sheega yacni dadka dagaalama way badan yihiin laakiin nabigeena wuxuu ku qeyday calayhi salaatu wasalaam walaa yazaalu min ummatii ummadayda kama zuulaayaan ummatun ummad kama zuulaayaan yuqaatiluuna dagaalamaan cala alxaqi xaqu dagaalamaan xaqdaas marka toban xariq hoosteeda mariya yani ficlan taasaa aad muhiim u ah qofka ha dagaalama lakin maxaad ku dagaalamaysaa xaq haddii ku dagaalama nacam laakiin haddii aad aq ku dagaalamayn dulmi ku dagaalamaysa amaba qalooc iyo quluw aad ku dagaalamaysa aday ku taalla marka wayaziiqu allahu alla weyne wuxuu usoo allahum ayaga quluuba aqwaamin qola iyo muxuu ahaa qalbigood ayuu rabbi usoo leexiyaa wayarzuquhum minhum ay xaggooda arsaaqad ka siiya xataa taquuma saacatu saacadda qyam ilahay ka dhacda weeyaan wa xataa yaatiya ilaa uu ka imaado wacdullaahi alla yaboohiis uu ka imaado waalkhaylu fardahana sideedaba macquudun waxaa lagu xihay fii nawaasiha muxuu ahaa foodaheeda alkhayru khayr ilaa yowmi alqiyamati maalinta qiyama ila laga gaaro weeyaan wa huwa shaniga yuuxaa ilaya ani waxaa lii waxyooday anii aniga maqbuudun in la qibdoon doono waa macruufba hayra mulabahin mid la nageeya aanan ahayn oo dee adduunkan qofka ku nagaana low kaanat اdunyaa taduumu liahliha lakaana rasuulu اllahi xayan mukhalladan marka waxaa weeyaan adduunkan mid lagu nagay inaan ahayn wa antum adinkana tattabicuunii waad isoo raaci doontaan afnaadan adinka oo muxuu ahaa mutafariqiin ah oo qaybqayb ah yadribu waliba wuu dili uu garaaci bacdakum markiin riqaaba bacdin barka kale qoortooda ayuu jari waa hadda wax socdo weeyaan wacuqru daari lmuminiina muminiinta daartooda meesha saldhig u noqon doontana ashaamu waa ard shaam weyaan oo filistiin ay saldhig u tahay waxaa weeye ilaa suuriya ilaa wadankaas lubnaan ilaa muxuu ah meesha l urdun mandiqadaas ayaa shaam la yihahda weyaan halkaas ayaa marka aakhiru zamanka muminiinta saldhig u noqon doonta xadiidkan waa tii aad sheegay aw kama qaala sala allahu calayhi waaalihi wasalam marka labadaa meeloodba adilada ayaa sheegta weyaan nasaa ayaa soo sar xadidka wa xadid saxiixa alfaslu athaani fasalka labaad axkaamu alhanaa'im haniimada jihaadka lagu soo helo axkaamteeda ayuu baabkan ayuu fasalkan u faslay weyaan baabu xilli alhanaa'im haniimooyinka inay xalaal yihiin oo haniimada ay xalaal tahay oo ummadda nabi maxamed loo xalaaleeyey ayuu baabkan u baabiyo weyaan iyo toddobiyo kontonaad can abi umaamata waxaa laga wariyey suday ibnu cijlaan albaahiliy waa saxaabi jaliil wuxuu geeriyooday lix iyo siddeetanka jir nabigeena sala allahu alay waslam arda shaamka haddaan ka warramayn ayuuna ku geeriyooday abi umaama albahili can nabiy nabigen wuxuu ku wari sal sl qal nabigeena wuxuu yidhi ina allaha alla weyne fadalanii wuxuu iga sarmariyey oo iga fadli badnaysiiyey cala aw amaba qaal wuxuu yidhi ummatii ummadayda caalumami ummadaha ayuu ka saramariyey uu ka fadli badnaysiiyey wa axala lanaa wuxuu noo xalaal yeelay alghanaa'ima haniimada ayuu noo xalaal yeelay tirmidi ayaa soo saaray waa xadiid saxiix waxaad eegtaa kule xadiid kun iyo lix iyo lixdanaad xadiidka laba kun boqol iyo kow iyo soddonaad xadiid saddex kun saddex boqol iyo sagaal iyo toddobaatanaad intaba eeg ayuu ku leeyahay macaanidaas ay ku soo aroortay ummadihii ay dab soo degi jiray dab uu soo degi jiray dabkaas ayaa haniimada cuni jiray waad garanaysaan xadiidka ama baabu hawaabi man hazaa qofkii duula hawaabu man hazaa qofka duula hawaabtiisa oo fa haniima haniimaysto ayuu baabkan u baabiyo weyaan yacni qofka duula oo haniimo soo hela iyo qofka duula oonan haniimo soo helin qofka haniimada soo hela ajarkiisa aad baa loo yaraynaya saddex meelood laba meelood ayaa laga tuuraya oo ajarkiisa bannaanka la dhigaa weyaan hal meel ubaa usoo hari haddii laakiin qofku usan haniimaysanin marka iyada ajarkiisa taanbuu noqonaya intaa weyaan xadiista soo socota ayaan cadayn doonta xadiiska laba kun boqol iyo sideedii kontonaad an cabdillahi bni camr bn caas waxaa radi allahu ta anuma qal abdillahi bn camr qaala rasul rasulka wuxu yhi sal slem maa min haaziyatin mid duulaysa ma jirto aw sariyatin ama gaadiilo oo taqzuu duusha oo fataqnamu haniimaysato haniime hesho ow taslamu badbaado ilaa haddii ay dhacdo kaanuu waxay ahaadaan qad tacajaluu mid kuwa soo degdegsaday oo soo hormarsaday uluay ujuurihim ajyaalkooda saddex meelood laba meelood ay soo hormarsadeen wamaa min haaziyatin ciidan duusho ma jirto ama duulaan qaado ma jirto aw sariyatin ama gaadilo oo tufiu yani khasaarto owa tusaab la asiibo tufiqu yani guuldaraa ku dhacaysa weyaan owa tusaaba la asiibo ilaa haddii ay dhacdo tamma ujuuruhum ajyaalkooda wuu taam noqday weyaan wfii riwaayati qaal wuxuu yidhi maa min haziyatin mid duusha ma jir taqzu duusha fii sabila jidka alleh oo fa yusiibuuna alhaniimata haniima asiibaan ilaa haddii ay dhacdo tacajaluu waxay hormarsadaan hormarsadeen ulutay ajrihim min alaakhira ajirkoodii laba meelood saddex meelood laba meelood ay aakhira ka soo hormarsadeen weeyaan wayabqa lahum ulu saddex meelood hal meel ayaa uhari weeyaan wain lam yusiibuu haddii aynan asiibin haniimatan tama lahum ajruhum ajirkooda uu taab noqday weeyaan muslim ay baabu qismat haniima haniimada qaybinteeda la qaybiy baabkan u baabay xadidka laba kun boqol iyo sagaaliy kontonaad can ibni cumar radi allahu taca anhuma ana rasul rasulka al sl slam jacala wuxuu yeelay lilfarasi faraska wuxuu yeelay sahmayni laba sahmi laba sahmi ayuu siiyey walisaaxibii qofka muxuu ah saarnana sahman hal sahmi ayuu siiyey qofka marka lagu jiro jihaadka qofka muxuu ahaa saaran faraska faraska laba sahmi ayaa la siinaya qofkana waxaa la siinaya hal sahmi saa weeyaan baabu muraacaati guud ilaalinta la ilaaliyo fi lqasmi marka la qaybina iam fi lqasmi weyaan marka la qaybina oo qaybinta xoolaha la qaybina in waxaa weeyaan masaalixda muslimiinta la ilaaliyo guud ahaaneed oo nin goonigooni aan loo eegin oo muslimiinta dantooda guud ahaaneed la eega baabkan u baabay xadidka laba kun boqol iyo lixdanaad an cumar bn khaaab waxal radi allahu taala canhu qaala wuxu yhi sayd cumar amaa waladii baan ku dhaartay nafsii nafteed biyadii gacantiis ay ku tahay lowlaa an atruka inaan ka taga hadii aanan ka baqaynin aakhir annaas dadka aakhirkooda bayaanan bayaanan miyaa qoran maxaa qoran dabaanan waa babaanan sooma hay babaanan wayaan hay lowla eh, nacam babaanan labada nuskhaba saa miya nuskhada cusbeed aaw Ah, waayahay lowlaa natruka inaan isaga taga haddii aanan ka baqayn aakhira annaas dadka aakhirkooda babaanan iyagoo waxba aanan haysanin babaanan gacmo maran laysa lahum shayun shayna aanan lahayn maa futixat calaya lama fureen qaryatun tuula iyo magaala ilaa haddii ay dhacda qasamtuhaa magaaladaas dadka ayaan dhulkeedu qaybin lahaa kamaa qasama nebiyu nabigana suu u qaybi sal sl khaybra khaybar walaakinii aniga atruka waan isaga tegayaa khisaanatan bangi lahum ayaga yakhtasimuunaha wixii ka soo baxa meesha ayada ay qeybsanaan weyaan xoolaha ayaga ah oo meesha ayada dhulka asaga ah kharaajka ka soo baxa xoolahaas bangi inaad u noqdo ummadihii dambe xataa ay kasii faa'idaystaan darteed ayaanu qaybinaynin ila qof haddii xoolihii la qaybiyo waa laka laxlaya laakiin maadaama ay muslimiinta ku wada leeyihiin nin walba marka waxbaa ka soo gaaray saas ayaan ugu talagalay ayuu leeyahay bukhari ayaa soo baabun maa yucطaa limaa lafat quluubuhum dadka qalbigooda lasoo duma islaanima lagu soo duma xoolaa la siinayo baabkan u baabay xadiidka laba kun boqol iyo kow iyo lixdanaad can camar ibni taqliba waxaa laga wariyey camar ibni taqlib annamari waa saxaabi wuxuuna geeriyooday afartanka jir nabigeena sal slm kadib bacda alarbaciin ayuu geeriyooday can camr ibni taqliba waxaa laga wari radi allahu taala arda ana rasul rasulka al sal slm ataa ama utiya waxaa loo keeni bimaalin baa loo keeni aw bisabyin amaba dad lasoo afduubtay oo caruur iyo dumar ayaa loo keenay faqasama wuu qeybiyey wa acطaa rijaalan rag buu muxuu siiyey wa taraka rijaalan ragna isaga tagay fabalaqahu waxaa soo gaaray nabigeena sal slm ana aladiina kuwii taraka nabiga uu iska dhaafay waxba usan sinin catabuu inay eedeeyeen nabiga ay dhaliileen oo arrintaas maxay nugu qabata ay yidhahdeen faxamid allah alweyne ayuu mahadiyey uma anaa kadibna uma anaa calayhi wuu ammaanay uma qaala wuxuu yidhi amaa bacdu kadib fa wallaahi allan ku dhaartay inii aniga la uci waxaan siinay arajula qof ayaan siini waadacu rajula qofna isaga tegi waladii kii oo adacu aan isaga tagay axabu ilaya xaggayla kalgacayl badany min alladii kii uciya wax siinaya laba qofaa midna aan wax siini midna waa isiga tegi kanaan wax siina ayaana muxuu ahaa aan aada u jeclahay weeyaan walaakin warka lagu laabay ucii waxaan siinaa aqwaaman qolayaal waxaan min aljaزci wاlhalc jaزc iyo halac waa isleeyihiin argagax iyo damac halaca jaزc argagax iyo damac inay ku dhagaan un adduunka moogta aلطamac waa faqr qofka inuu damac damac badano noqdo oo waxaan yani wax un hambad baabkaas uu ku taagnaaday waa faqri aan dhammaanayn qofka qanaacadana waa hinan aلطamacu faqrun waa Eh, qanaacatu hinan waa deeqtoon deeqtoon ka dambeey aan la arkin weyaan waaya waakilu waxaan u tala saaranayaa qooman qolayaalana ilaa maa kii ayaan u tala saaranaya jacala u yeela allah la weyne fii quluubihim quluubtooda min alghina deeqtoon iyo alkhayr qalbigooda khayra ah ka buuxaba yacni abadan waxaan iyo ficilkaan iyo waxaan la qaybinayo macno weynba uma arkaanba ya dadkii hadda waa kala duwanyin baabuurtan quruxsanoo la wata iyo yacni waxyaabahaas waxweyn oo yacni u arka oo laga yaaba inay wax weyn la noqdaan dadna ayagoo iska fuqaro masaakiina oo safkan hore iskaga jiro meelahan iska fadhiyo ayay waxaas waxay u arkaan wax macno aan lahayn waxay aaminsan yihiin kullu ladii fowqa turaabi turaabun wax alla wixii turaabtan dul saaran waa turaab low kaanat addunya tazinu cinda allahi janaaxa bacuuda maa saqa minha kaafira sharbata ma yani abadan baahi ayaa ku qaban doonta ama waad dhiboonaysaa ama wax weligood qalbigooda kuma soo dhacay kuwana iyagoo muxuu ahaa balaayiin albalaayinaat iyagoo gacanta ku haya ayaa waxa weyaan jazaca iyo argagaxa iyo halaca iyo wax ku taagan iyo yani waad la yaabaysaa alxamdu lilahi aladii ahnana bifadlihi can hayrihi nacam waa yahay waakil waxaan u taas ilaa maa baan u talasaana jacala u yeela allah la weyne fii quluubihim oo min alqina deeqtooni walkhayri khayr fiihim ayaga dhexdooda ayuu ahaaday camr ibnu takliba saxaabiga jaliilka ah ayaa shabad iyo muxua u saaray saxiix inuu kuwaas qalbigooda khayrka iyo deeqtoonku ka buuxa uu ka yahay radia taala arda allahuma jcalna min haulaa fa wallahi baan ku artay maa uxibu ma jecli ana lii inay ii sugnaata bikelimati rasul rasuulka kelimadiisa xumran nacam geelakiisa cascas oo aadka carabta u jeclayd inkaas liisiyo iyo kelimada inaan liidhihin kelimadaas ayaa weligeed iga qaybo badan geel kastoo liisiya ayuu yihi radi allahu ta arda buhari aya soo saaray baabu ma yakunu min aaami fi laniimati baabu ma yakunu min aaami naam waakil waxaan u tala saaranayaa aqwaaman qolayaala ilaa maa baan u u yeelay allahu alla weyna fii quluubihim oo min alghina deeqtoon walkhayri khayra fiihim ayaga dhexdooda ayuu ahaaday uu ka mid ahaaday camr ibnu takliba saxaabiga jahiilka ah oo xadiidka wariyey radi allahu taala arda fa wallahi baan ku dhartay ma uxibu ma jecli ana lii ani inay ii sugnaatay bikalimati rasul rasulka kelimadiis sal slem xumra nacam geerakiisa cascas in liigu bedelo ma jecli weeyaan buhari ayaa soo sar xadidkaas baabu maa yakuunu wixii ahaado min dhexdeeda lagu helay ama xoolihii mxu lasoo haniimaystay dhexdeeda lagu helay ama lagula kulmay maxaa la yeelaya ma xoolaha caadiga oon la taabanaynaa lagu dari mise nin walba xaajadiisii intuu ka cuni karo ku cunaya xadiidka markaan dhegeysan laba iyo laba iyo lixdanaad can cabdillahi bn abi awfa waxaa la wariyay radia allahu taala arda annahu cabdullaahi su'ila waxaa la weydiiyey hal kuntum miyaad ahaydeen tukhamisuuna kuwa khumus ka shan meelood hal meel ka bixiya wuxuu la jeedaa cunada cunada bisil markii aad muxuu aha soo haniimaysataan ma khumusaad ka bixin jirteenoo sida caadigahayd haniimadan kaleo caadiga ama xoolaha amaba eh, lacagti wix la midka ah ayaa sidaad yeeli jirteen fii cahdi rasulillah rasulka zamnkiis sal lla ly slam fa qala wuxu asabna waxaan asiibnay طacaaman cunna yowma khaybar maalinta khaybar fa kaana rajulu ninka wuxuu ahaa ama qofka yajiu mid imaado oo fa minhu mid ka qaato miqdaara maa yakfiihi inta ku filan qadarkeedu ka qaadan jiray yani cunada ah, inta saga ka cuni kara baad ka qaadan jiray uma yansarifu kadib iska laami jiray marka dharki iyo ah, mxuu ahaa lacagti iyo xoolihii iyo iyo cunada bisil waa kala duwan yihin weyn abu daawuud ayaa soo saar xadiis saxiixa maxaa yeeley dadka ayaa iyagaba baahanba nin baahan oo huushooda weeyaan marka in waxyaabahaas bisil oo hallaabaan inay dhib lahayn ayaa muuqato baabu man wajada maalahu fi lhaniima maalkiisii ayuu haniimadii dhexdeeda ku helay haniimadii xoolihii eh, kufaartii xarbiyiinta laga soo haniimaystay ayuu xoolihiis ku dhex muxuu samaynayaa xadiidka laba kun boqol iyo lix iyo eh, saddex iyo lixdanaad can naafic waxaa la wari mowla cabdilahi bni cumar mowla cabdillahi bni cumar raximah llah ana cabdillaahi bni cumar ana cabdanna ana cabdan adoon oo libni cumar cabdillahi bni cumar u lahaa ayaa abaqa dhuuntay falaxiqa biruumi qolyihii ah muxuu haleelay ayaga ayuu galay fadahara calayhi khaalid bn waliid ayaa ka adkaaday qolyihii rumaanka ahaa faraddahu calaa cabdilahi ayaa usoo celiyey ninkii waa lasoo qabtay adoonkiisi waa loo keenay weyaan wa ana farasan faras oo libni cumar cabdillahi bn cumar uu leeyahay caara wuu cararay oo falaxiqa biruum qolii ruumka ayuu muxuu haleelay fa dahara calayhi kadibna khaalid wuu ka qaalib eh, noqday oo muxuu ahaa ayaa la qabsaday faraduuhu calaa cabdilahi cabdilahi ayaa marka ay kusoo celiyeen weyaan buhaari faraduuhu sooma way usoo celiyen ala cabdilahi way soo celiyen buhari aya so sar xadikaas baabu salaba qofka la dilay oo muxuu ahaa macrakada jihaadka ku dhintay oo lagu dilo gaalka hubkiisa iyo libiska u xirnaa libiskiisii amaba qorigii wix lamidka iyo qofkii dilay ayaa iskale ee waxaa weyaan inta dhexda lasoo dhiga xoolaha la qaybina laguma daro weyaan xadiidka laba boqol iyo afar iyo lixdanaad anas malik waxaa lagu radi allahu ta an arda qala wuxu anas qaala rasul ll wuxu uri sal slm yowmaidin maalintaas yacni yowma xunayn maalinta xunayn wuxuu yidhi man qatala qofka dila kaafiran gaal xarbi qofka dila falahu wuxuu salabuhu hobkiisa ayuu leeyahay weyaan iyo labiskiisii faqatala abu alata abu ala wuxuu dilay yowmadi maalinta ayada cishriina rajulan labaatan ayuu dilay waakhada aslaabahum salabkoodii iyo dharkoodii hubkoodii wuu qaatay weyaan abu daawuud iyo daarimi waa xadiis saxiixa laba kun boqol iyo shan iyo lixdanaad can samurata ibni jundub waxaa la wariyey radi allahu qala ui samura qaala rasul wuxu yri sal man qatala qofkii wax falahu salabu qofkaas hubka iyo darayska iyo waxaas ayuu leeyahy weyaan iyo wuxuu qof uu watay ibni maaja aso xadis saxiixa baabu maa yanfilhu imaamu lilmujaahidiin mujaahidiinta imaamka waxaa ziyaado u siina oo muxuu aha uu kordhini ayuu baabkan u baab yahay xadiidka laba kun iyo boqol iyo lix iyo lixdanaad can ibni cumar waxaa radi allahu taala anhuma ana rasul a sl sl bacau wuxuu bixiyey sariyatan gaadila fiiha gaadilada gudaheeda waxaa ku sugnaaday cabdulahi bni cumar ayaa ku sugnaa radi allahu taala ada qibla najdin dhanka najdi oo dhanka riyaad ay muxuu aha madiine ka jirtay eh, eh, faanimuu iblan kaiiratan geel tiro badan ayay soo animaysteen fa kaanat sihaamuhum saamiga ku dhacay waxay ahayd inaa cashara baciiran toban iyo laba riti qofkiiba laba tan riti baa kusoo dhacay aw amaba axada cashara baciiran ama toban iyo kow riti wa nufiruu kadibna waxaa loo kordhiyey baciiran baciiran riti riti dheeryahna waa looga daray weeyaan bukhaari iyo muslim ayaa soo saaray baabu xukmi alfay wamaa afaaa allahu calaa rasuulihi minhum famaa awjaftum calayhi min khayrin walaa rikaab walakin allah yuslit rusul calaa man yashaa yani waxaa weye fayga waxaa la yihahdaa xoolaha aanan duulaan iyo dhiigdaadin iyo muxuu ahaa dagaal aan lagu soo qabsaninoo waxaa weeyaan gaaladii xarbiyiintahay ay isaga carareen ka ayaa la yihahdaa xadiidka laba kun boqol iyo toddoba iyo lixdanaad can malik ibni awsin waxaa laga wariyey malik ibnu aws ibnuxadaaan weeyaan abu saciid ilmadani weeyaan nabigan wuu arkay sal allahu aleyh ali waslem axaadiistana wuxuu ka wariyey sayid cumar radi taala arda asaga xilli uu nabiga ka wariyay muusan gaarin lahu ruya nabigu u arkay laakiin xilli uu nabiga kaga wariyay alayh sala slam ma gaarin lakin waa saxaabi can malik ibni awsin waxaa la wariyey radi allahu ta arda can cumar ibn khaaab wuxuu ka wariyey radi allahu taala arda qala wuxu yhi sayd cumar kaanat waxay ahayd amwaalu bani nadiir nimankii yahuud ahaa ee reer bani nadiir xoolahoodii mima ayay ahaadeen ama u ahaa afhaa uu soo celiyey allahu alla weyne calaa rasuuli rasuulkiisa sal ly slm mima lam yujif mima kii lam yujif aynan muxuu ahaa dhaqaajinin oynan ku orodsiinin almuslimuuna muslimiinta calayhi xoolahaas dushiisa bikhaylin farda walaa rikaabin iyo rukuub oo geeli weeyaan fa kaanat waxay ahayd lirasuuli rasulka al sl slm khaasatan mid gooni u ah wa kaana wuxuu aha nabigeena sala allahu calayh waali w slem yunfiqu calaa ahlihi reerkiisa ayuu ka nafaqayn jiray nafaqat sanatihi sanadkiisa nafaqadeeda yani xoolihii ayaga ahaa wixii ka soo go-a beerahaas iyo waxyaabahaas ayuu hal sana biilkii reerka ka bixin jiray uma yajcalu maa baqiya wixii soo fi silaax hubka iyo walkuraac iyo gaadiidka laga dagaalgalo ayuu nabigeena sal slam gelin jiray cuddatan ay isticdaadan fii sabiilah jidka alle diyargarow loogu diyargarooba waacid lah ma staactum min quwati wmin ribaat khayr turhibuuna bihi cadwallahi wacadwakum ayuu nabigeena ku camal falay sal slam buhari muslim xadii soo saaray laba kun boqol iyo sideed lixdanaad can cawf ibni maalikin waxaa laga wariyay cawf ibni maalik ibn abi cawfin ashjaci waa alkhatafani waa nimankii reer khatafan ayuu ka soo jeedaa abu xamad ayaa kunyadiis la yihahdaa wuxuu geeriyooday saddex iyo toddobaatankii hijrada nabigeena sal slm saxaabiga jahiilka cawf ibni maalik waxaa laga wariyey radi allahu taala arda ana rasul rasulka sal slm kana waxaa nabigeena idaa ataahu lfayu fayga xoolahaas aan dagaalka loogu keenin haddii aad u imaado haddii mxu u helo qasamahu fii yowmi maalinkiis ayuu qaybin jiray isla facaa alaahila qofka muxuu xaaska lah wuxuu siin jiray xadayni laba saami ayuu siin jiray laba dheefood ama laba saami waacta alcazba qofkii skabula cazaba qofkii skabula wuxuu siin jiray xadan hal saami ayuu siin jiray zaada ibn musafa oo raggii ruwaadda ka mid ah ay wuxuu ku kordhiyey faduciina waa noola yeeray cawf ibn abi malik ayaa dhihi faduciina waa noola yeeray wa kuntu waxaan ahay udca mid loo yeera qabla camaar camaar yaasir ka hor ayaa anigii jiray oo faylka aan ku qoranahay waxaa wey anaa ka horreeyey fa ducitu waa lii yeeray fa acطaanii wuxuu siiyey xadayni laba saami wa kaana lii ahlun reer ayaan lahaa uma duciya bacdii gadaashay waxa loo camaar ibnu yaasir baa loo yeeray fa acطaa wuxuu siiyey lahu isaga xadan hal saami waaxidan ee keliya ayuu siiyey maadaama iskaabul uu yahay abu dawud ee soo saaray xadiidka xasan isnaad waa waa yahay baabu taxriimi اlghuluul khiyaanada iyo qofka inuu muxuu ahaa wixii lisku lahaa uu u yaro dhuunta xoolihii haniimada noqotay ee xoolo kale noqotaaba inay xaaraanta ayuu baabkan u baabyahay xadiidka laba kun boqol iyo sagaal iyo lixdanaad an amr ibn khaaab waxaa la wariyey radi allahu taala arda qala wuxuu yihi sayd cumar lamaa goorti kaana u ahaaday yowmu khaybara maalinta khaybar kaanadaas waa tii taamadahayd aqbala nafarun koox ayaa waxaa weeyaan qaabileen oo min saxaabati nabi nabiga saxabiiska sal sl ayaa qaabileen saxaabada nabiga ka mid ah ayaa qaabileen oo faqaaluu waxay yidhahdeen fulanun hebel ayagaa isu soo joostay waxay yidhahdeen fulanun hebel shahiidun waa shahiid fulanun hebelna shahiidun waa shahiid xataa maruu ilahay kasoo maraan calaa rajulin ay soo mareen faqalu waxay yidhahen fulanun hebel shahiidun waa shahiid faqala rasul wu yiri sal slm kala haba ka yaabin inii aniga ra'aytu waan arkay fi naari isagoo naar ku jiraan arkay iyaadan bilah fii burdatin macuus ama go oo qallaha uu khiyaamay aw caba'atin ama goobusta uu khiyaamay darteed isagoo naar loo geliy ayaan arkay ayuu nabig yihi sala allahu calayhi waaalihi wasalam uma qaala rasul kadibna nabigan wuxu yih alai sla slam yaman khitaab ina khitaabow yacni sayid cumar ayaa loola jeedaa idhabtag fanaadi dhawaaq fi nnaas dad ku dhex dhawaaq shaniya laa yadkhul jannata jannada inuusan gelaynin ila almu'minuuna mu'miniinta mooyane qala wuxu faqrajtu waan baxay fanaaditu waan dhawaaqay allahuyo inahu shaniya laa yadkhulu ma gala aljanata jannada ila almu'minuuna mu'miniinta ubaa jannada ilahay gala subxaanahu wa tacaala muslim baa xadidka soo saaray xadiidkan u dambeeya marka casharka waa xadiid aada cadiim u ah aadna u weyn runtii qofka wax fahmana ama qofka ilaahay aakhiro rabana oo aad iyo aad darsi badan u noqon kara maxaa yeelay nin jidka alla ku jihaaday oo weliba jidka alla ku shahiiday ayaa waxaa weeyaan inta naftiisu xakameyn waaye ayaa macuus yar ama go' yar ayuu qaatay oo dadkii ummaddii waxaa isku lahayd intuu aayar dhinac u yara xasaystay ayuu mucqaatay meeshii ayuu ku shahiiday waxaa dhici karta xataa go-aas iyo maalinta qaadashada u qaatay inay duulaan kale ahayd dhici karta ama kaas laftirkiisa awalkiisa ay ahayd kaas isaga weliba uusan ku intifaacin inaad ku intifaacin laga yaabo darteed ayaa nabigan wuxuu cadday sala allah alay slam in qofkii loo naaray waa mujaahid waa shahiid go' ama macuus yar dadka ka qarsaday ummadda isku lahayd ayuu naar alla ogolay subxaana wa tacaala arrintaas marka khatarta ay leedahay xaqiiqatan waa khatar aan la koobi karin marka khatarta ayada marka in aad looga taxadiro oo xoolaha iyo maalka caamka ah oo ay muslimiinta isku leeyihiin qofka uu sida bakhtigi iyo wax walba wixii ka xun sida laiskaga ilaaliyo inuu iskaga ilaaliya waajiba haddii qofka uu sidaa yeeli waayana waa dumbeel beel waa weligaaba tacab waxaa weeyaan daal kadibna waxaa weeyaan inkaara kugu dhacda waxyaabaha runtii aadka ulayaab kala oo runtii aadkii u dhibka badan oo ummaddana maanta ay isku ammaanaan ama ay isku caayaan qofka masaalixda muslimiinta ama madaxnimada muslimiinta meel ka qabto ama mansab diini ha noqdo ama mansab ha noqdo siyaasi ah ama mansab idaari oo maamul ha noqdo qofka qabto oonan waxaa weeyaan guryo weyn dhisanin oonan baabuur iyo adduun samaysanin oonan khayr maal badan aanan yeelanin amaba tolkiisa iyo aqribadiisa aan sidaa u yeelin inuu caran iyo nacas waxmatara inuu yahay ayay dadka aaminsan yihiin kan wax ma qabsada ay leeyihiin yacni dadkii ummaddii iyo bulshadii ayaa qofka waxay ka dhigayaan tuug waxaan garanayaa hadda dad hadda soomaalida eh, ama mandheer noqoto ama wajeer noqoto ama gaaris noqoto rag ku jiro ayaa jira oonan tuuga ahayn oonan tuugo ahayn oo runtii is-ilaaliyo oo qaar la yaqaano macruufa dadka ayaga waa mambuudiin waa ummadda wax ka dhex war inkaar allah kulidka waxaa weeyaan wax ma cuna wax ma siiyo weeyaan yani tuugnimadii ayaa qofki lagu ammaanaya oo lagu qaymaynaya qofka isaga marka waa qofka kaas unbaa badbaadi qofka xoolahaas muslimiinta isku leeyihiin sida baktigii iyo saxarihii saxaro maanta qof inuu marsado amaba aad ku labisto suuragal uma noqonaysa saas inuu iskaga ilaaliyo haddii aan la helin naartaas ayaa meesha taallo weliba waxyaabaha khatarta waxaa weyaan qofka hal qof hadduu wax ka qaato halkaas qof unbaa muxuu u dhihin maalinta qiyama war ama ajirkiis ka qaadani inuuba qaadi waaya laga yaaba laakiin markaad muxuu aha boqol kun ama hal milyan amaba ka badan ama ka yar oo muslimiinta isku lahaayeen adiga aad dalamsiiso ummadii isku lahayd oo dhan ayaa fayl kuusoo geliy ummadda nabi maxamed alai sla slam istaagi marka ummaddii ree gaarisoo dhan kuwa ree madheeroo dhan kuwa ree wajeeroo dhan kuwa muqdisho joogo dhan kuwa hargeysa joogo dhan hakada kuwa nairobi joogo dhan ayaa fayl kuusoo geliy xageed istaagi marka arimahaas marka ikhwani waa arrin khatar marka howlahaas ayada hadda looga taxadira hada wallahu aclam wsal wsal ala nabi mustafa